بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله والرفع ما ثنيته بالألف كقولك زيدان كان مألفي ونسبه وجاره بالياء بغير إشكال ولا مرائي تقول زيد لابس بردين وخالد منطالق اليدين وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن وكل جمع صاح فيه واحد ثم أتى بعد التناهي زائد فرفعه بالواو والنون التبع مثل شجان الخاطبون في الجمع wanasbuhu wajaruhu bilyaa'i cinda jamiici alcaarabi alcarbaa'i taqulu xayi naaziliina fii mina wasal cani zaydayn wasal cani zaydiina hal kaanuu hunaa wanuunuhu maftuuxatun id tudkaru wanuunu fii kulli muhanan tugsaru watasqutu nunaani fi lidaafa naxwu laaytu saakin risaafa waqad laqiitu saaxibay akhiina faclamhu min xadfihimaa yaqiina waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii mulxatulicraab waxaynu soo tilmaanay abwaab loo yaqaano abwaab alniyaaba ayaa jira waana toddoba baab weeyi toddobadii baab hal baab baynu soo qaadanay waana baabka alasmaa asitta baabkaas wiina soo horumaray marka waa baabkii labaad ee min abwaabi niyaaba ah waana maa naaba fiihi xarfun can xaraka xaraf baa xaraka ka noqonaya markaa muhanaha tacriifkiisa kutubta horan waynu kusoo qaadanay waxaa la odhan jiray maa dalla cala thnayni biziyaadati alifin wa nuunin fi aakhirihi fi xaalati arafci wayaain wa nuunin fi aakhirihi fi xaalatay nasbi waljari waa waxa ku laba kuguna tusiya alif la ziyaadiyey iyo nuun dabayaaqadiisa lagu ziyaadiye xaalatu rafca ya iyo nuun la ziyaadiyey dabayaaqadiisa xaalatu jar iyo xaalatu nasba kaasaa la odhanaya maxay muhane kaasaa la idhahdaa kutubtii hore waxaynu kusoo qaadanay muhanuhu shuruudu lahaa waxaa kaloynu soo qaadanay waxyaalo mulxaqaad u ah isaga la haleeshiiyo soo ma dee kitabka horeynu kusoo faahfaahinay shardulmuhana yakuna muraba wamufradan munakaran ma rukiba muwaafiqan fi lafdi wlmacnaa lahu mumaahilu lam yuni canhu hayruhu walam yakun kulan walaa bacdan walaa mustaqriqan fi naafin iltalamala shuruuda musanuhu ko waa inuu mucrab yahay an yakuuna mucraba waa inuu mucrab yahay hadduu mebni yahay ka waran dee la taniyeyn maayo oo dhani iyo taani iyo ladani iyo latani iyo taniye maaha ee siiqooyinkooga siiqatulmuhanaa a laakiin muhana xaqiiqama sida asaxa saas baa la odhanaya calaa ra'yi cala alasax waana cinda jumhuur albasriyiin waa inuu mufrad yahay mufrad inuu yahayna maxaa ku baxaya musanihii iyo jamciidda lamasii jamciyo lama si taniyeeyo shee kolka horeba musana ahaa dee musane ka dhigi mayse shee marka horeba jamca dee musane ka dhigi mayse waa inuu mufrad yahay waa in uu yahay munakar munakar waa inuu yahay munakar waa inuu yahay calamka lama taniyeeyo ismiga calamka lama taniyeeyo inta uu calamnimadiisa baaqiga ku yahay ee marka hore waa la nakiraynaya kadibna markaasaa hee la taniyeynaya markaasaa la tafniyeynaya maarukiba muxuu ka wadaa waa inaanu murakab ahayn waa inaanu murakab ahayn sida murakabkii isnaadiga ahaa oo kale sida taabada sharan oo kale imika taabada sharani ma odhan kartid murakabka xitaadiya murakabkii masjiga ah isaga laftiisa baclabakani ma odhan kartid waad iska ilaalinaysaa marka muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu waa in uu yahay lafdiga labada shay waa inay lafdiga iska waafaqsanyin agga xuruufta waana iska waafaqsanyin xagga xuruufta waana iska waafaqsanyin sida abawaan ka warran waaye oo lagu tadniyeeyey ab iyo um waa min baab ataqliib bay dhahdaan macnahana waana iska waafaqsan yihiin oo haddii aana dee macnaha iska waafaqsanayna iyagana waxa weyan la taniyeyn maayo la taniyeyn maayo sida caynaani oo kale adigoo uga jeeda ishii baasiradayda wax arkaysay iyo biyihii ishii biyaha qulqulaysay marka xagga macnahana waa in iska waafaqsan yihin mumaathilna waa inuu leeyahay mumaathil waa in leeyahay oo shaygu hadduuna shay thaaniya oo labaadba hadduuna lahayn dee la maayo la taniyeyn maayo isagana shay kalena waa inaan lagaga kaaftoomin taniye kale waa inaan lagaga kaaftoomin ee tusaalaan jumc ama jamca oo kale dee si jamciyo limaada kila iyo kilta baa lagaga kaaftoomay sawaaun lama taniyayo siyaani baa lagaga kaaftooma markaa kuwayowgaasi dee iyagoo faahfaahsana kutubta o dhan kusoo sheegnay waa iska shuruudi oo kooban wey mulxaqaadiisna way fududaydba mulxaqaadiisuna shan bay ahayd soo ma shan bay ahayd shantaa laba shardi baa loo dhigi jiray saddexna bila shardi bay ahaayeen labada shardiga loo dhigi jiray maxay ahayn kila iyo kilta shardigooguna muxuu ahaa in damiir loo idaafeeyo zamaan jiri in damiir loo idaafeeyo haddee damiir loo idaafayn waayo oo ismi daahir loo idaafay maxaa la samaynaya xarakat lmaqsuur baa la craabaya soo sama jiri inaan iyo inatan iyo masumiya haddaad inankaaga zaydan ubixisi ya isaga wax oo shuruud iyaga loo dhigaya ma jirto wa alxaqu lmuhana khamsatan kila kiltaa wamaa sumiya wahna wahnata lakinahum fi lawalayn ishtaratuu idaafatan ila damiiri faclaman wamaa siwaa haadayni jaaa muطlaqa can itaqyidi biladi qad culliqa intaasay kusoo ururin jireen kutubta horena waynu ku sheegnay ka soco wa rafcu maa hanaytahu bilalifi ka qawlika zaydani kana maclafi wa ma shay rafcihi maagaasoo hanayta aad labaysay adigu hu maaga bilalifi ay kaainun bilalifi alif ayaa uu ku sugnaaday rafcahaasi wadaalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a ah tidhi azaydaani labadii zayd kaanaa waxay ahaadeen ma'lafi makaanu dumankayga ayay ahaadeen wa nasbuhu maagaasi nasbihiisa wa jaruhu maagaasi jarkiisu bilyaa'i ay kaa'inaani bilyaa'iya ayay ku sugnaadeen bikayri ishkaalin xaalada ay yihiin madmadow la'aan walaa miraa'in iyo muran la'aan taquulu waxaad odhanaysaa zaydu ninka zaydihi laabisun mid xidhanaya weeyi ay huwa zayd burdayni laba macmusood ayaa uu xidhanayaa wa khaalidun ninka khaalid ihi munطaliqu lyadayni gacmihiisu mid mid ay furan yihiin weeye markaa wuxuu kuu tilmaamayaa un shaygii musanaha ee tacriifkiisa aynu sheegnay xaalatu rafco maxaa lagu rafciyaa xaalatu nasbe maxaa lagu nasbiyaa xaalatu jarna maxaa lagu jaraa waa intaaba wuxuu ku yidhi xaalatu rafco waxaa lagu rafciyaa alif tusaaluu ku siiye wuxuu ku yidhi azaydaani kaana maalafi iminka azaydaani waa mubtade waana marfuuc calaamatu rafcadii me dee waa alifta niyaabatan can idama maa naaba fiihi xarfun can xaraka mana sahayn ilaa abwaabu niyaaban ku guda jirnaaye nasbaha iyo jarkana waa isku mid oo waxaa lagu nasbinayaa laguna jerayaa yabaa lagu nasbinayaa laguna jeraya yabaa lagu nasbinayaa laguna jeraya wax ishkaal ah oo madmadow ah iyo wax murana oo cid khilaafsan ma jirto buu ku leeyahay sheekhu cid si khilaafsan in lagu nasbiyo oo lagu jero ma jirto tusaaluu ka bixiyo wuxuu yidhi zaydun laabisun burdayni wa khaalidun muطaliqu lyadayni waa isagii oo majruura iyo isagii oo mansuub ah ka hore waa isagii oo mansuub ah sababta oo ah burdayn waa taniyatu burdin burdin baa lagu taniyeeyey burdayn zaydun waa mubtade laabisuna waa khabarkiisii ha yeeshe laabis baa ismi faacila faacilkiisi waa mustatiro waa huwa burdaynna mafcuulnima u haystaa waana taniyo mansuubu calaamatu nasbi alyaa niyaabatan can ilfatxa liannahu muhana saxiix wala lah wa khaalidun munaliqu lyadayni khaalidun waa iska mubtade munaliquna waa khabarkiisii maxaa loo idaafeeyey alyadayni baa loo idaafeeyey saxiix wala lah marka maxaa la odhanaya waa majruu iminkana calaamada jirkuna waa maxay waa ya-da weey marka una fiirso ya xarafka ka horeeya musanaha waa la kor dhiga xarafka dambe ee nuunkaana waa la hoos dhiga ah, oo waxa lagu kala saaro waa farqiga udhexeeya musanaha iyo jamcu lmudakar asaalim intaa wax kasii badani kuma jirtade intaasuma inoogu sheegay wa rafcu waa iska mubtade maadaasi soo ma aragtaan waxaad ka dhigi kartaa mawsuula waad ka dhigi kartaa nakiro mawsuufaana waad ka dhigi kartaa labadaba hanaytahu waa ficil iyo faacil iyo mafcuul marka haddaynu maada mawsuulo ka dhigno jumladani silay noqoni maada haddaynu ka dhigno nakiro mawsuufaana jumladani sififi maxlijiray noqoni bil alifna waaba khabarkii de masle fanaynta ka qawli ka zaydani kaana malafina de waa banaanyaal icraabkeegu azaydani waa mubtade kaana waa ficil maado alif itniinka ayaa ismigeediya maalafini muna khabarkeegan waa basiid wanasbuhu wajaruhu wajaruhu nasbuhu ku cadaf waa mubtada biyana waa khabarkii biayri ishkaalin walaa miraain jaariya majruurkaasna waa xaalo taquulu zaydun laabisulburdaynna haddaan ka baxnayba icraabkeyga khaalidun munaliqulyadayn markaa munaliqulyadaynka wuxuu kaga kinaayoonayaa can ilkarami waljuudi wasakhawa waa nin deeqsiya oo gacan furan weeyaan waxaa kasoo horjeeda munqabidulyadayni waa nin gacmihiisu ah, ay xidhan yihiin oo waxba aan bixin taasa kasoo horjeeda wuxuu yidhi warafcu ma ay warafcu ladii kii rafcihiisa hanayta ataniyaysay adigu hu humaaga bilalifi ay kaainu bilalifi alif ayaa uu ku sugnaaday wadaalika tusaale ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah weeye aad tidhi azaydaani labadii zayd kaanaa waxay ahaadeen labada zayd ma'lafii makaanu dumankayga aya ay ahaadeen wa nasbuhu maagaasi aad tasniyaysay nasbihiisa wa jaruhu iyo maagaasi jarkiisu bilyaa'i ay kaa'inaani bilyaaiya ayay ku sugnaadeen bigayri ishkaalin xaalada ay yihiin medmadow la'aan walaa miraa'in iyo muran la'aan taquulu waxaad odhani zaydu ninka zayd ih laabisun mid xidhanayo weeyi ay huwa zayd burdayni laba go' ama laba macmusood mid xidhanayo weeyi wa khaalidun ninka khaalid ihi munaliqulyadayni gacmihiisu mid ay sii daysan yihiin oo gacmo furan weeyi ayaad odhan waa min almafaridi lijabri lwahni watalxaqu waa ay haleeli annuunu nuuntii waa ay haleeli bimaa ay biladii kii ayay haleeli qad sunniya musanaha laga dhigay ay huwa maaga min almafaridi xaalada uu yahay maagaasi mufradyada waa jamcu mufradine lijabrilwahni tamar daro kabideed kabidaa darteed bayna u haleeli wuxuu ku yidhi nuun maksuuro oo hoos dhigan oo bedelka ka tanwiinta iyo xarakada ismiga mufradkaa ah ku jiri jirtay ayaa haleelaysa ismiga musanaha laga dhigay armislefani musanahaasi wuxuu ku min almafaridi dee musanaha lasii musaneeye maahe musanahan asalkiisii hore mufrad baa ka horreeya soo ma ya musanahan wuxuu kamid yahay mafaride mufradiyada ayuu kamid yahay oo asalkiisii hore dee mufrad buu ahaa kadibna musanaha laga dhigo labaa laga dhigay waynu isla fahnay la tahay inta marka adag xaalatu rafca iyo xaalatu nasbi iyo xaalatu jarba waxaa haleelayaa buu ku waa nuun waa nuun wey nuuntaasi waxay ka dambaynaysaa calaamada taniyada calaamada taniyada xaalatu rafca calaamada taniyadu waa maxay waa alif sowma xaalatu jar iyo xaalatu nasbana waa maxay waa ya sowma calaamadaa taniyada ayay kasii dambaynaysaa ayay kasii dambaynaysaa waxayna ciwad ka tahay iyo naaib tanwiintii ayay naaib ka tahay ismiga mufradkaa ku jiri jirtay daciifka ay kabaysaa waa maxay dacfiga ay kabaysaa muanaha dacfi baa haleelay dacfiga haleelay waa maxay dee tanwiintii baa laga xadfay tanwiintii maadaama laga xadfay dacfi ba halel tanwintu kamaal bay tusinaysa soo ma markaa dacfigaasi haleelay oo tanwiintii laga xadfeeya aawadeed booskii waxa gelaya oo buuxinaya maxay nuuntana buuxinaysa nuuntan ayaa buuxinaysa haddee su-aal lagu weydiiyo oo lagu idhaahdo nuunta maxaa loo haleeshiiyey aakhirka musanaha iyo aakhirka jimc mudakarusaalim bu inoo soo socdaaye iyada oo nuuntu gaar ku ah ficilka waa su-aal lagu weydiin karo hubuutunuun soo mayna odhan jiri afcaalu khamsaha haddee su-aashaa lagu weydiiyo jawaabteedu waxa ay tahay nuunta afcaasha gaarka nuuntu afcaasha gaarka ku ihi waa nuunta noqota calaamat licraab mislean waa nuunta noqota calaamat licraab ila afcaal khamsaa calaamat licraabkiisa muxuu noqonaya tadbutu nuun maaha nuuntaas waa nuunta noqota calaamat licraabka nuunta tan ihina calaamat licraab maahe waa ciwadun cani tanwiin iyadu ciwad bay ka tahay maxay tanwiin dee tanwiintuna iyay gaar ku ahaan jirtay de ismigay gaar kuan jirta sooma marka farqigaasa udhexeeya taasi waa calaamatlcraab tanna waaba ciwad oo tanwiin bayna ay ka tahay tanwiintaasina waxa gaar ulahaan jiray asmaada ayaa gaar ulahaan jirtay misle faanaynta marka marka muanaha waxa ka horeeya waa maftuux alyaa almaftuux maa qablaha bay odhan jireen almaksuur maa bacdaha liannahu muana markay icraabayaanba sooma marka waxa ka horeya waa la fadxinaya waxa ka dambeeya ee nuunka ana waa la kasrinaya waa la kasrinaya inkastoo mararka qaarkood nuuntaasi la iska fadxiyo sida abyaada xagga hoose idinku dhiyo kutubta horena aynu ku argnay xagga dambena aynu ku arki doono calaxwadayayn istaqalat maciishatan famaa hiya ilaa lamxatun watakiib calaxwadayayna waa taniya haddana wa talxaqu way haleeli waa ficil mudaaric waa ficil mudaaric wey annuunu ayaa faacilkeediia bimaa jaariya majruurka maadana mawsuulo ka dhiga talxaqu ku tacaluji qad hunii haddeed maadaasi mawsuulo ka dhigtid Eh, ficilkaasi muayaru siqa iyo naaibu faacilkiisu silatu mawsuul buu noqonaya haddii kale sifu noqoni min almafaridi xaaleeya waxaad ka xaalaynaysaa naaibu faacilka ku asturan hunniya lijabri wahni jaariya majruurkaas kaga tacalujihe maxay ya talxaqu dee sooma bartaasaad ku tacalujin wa talxaqu way haleeli annuunu nuuntii way haleeli bimaa shay bay haleeli maaga oo qad hunniya musana laga dhigay ee huwa maaga min almafaridi xaalada uu yahay maagaasi musanaha laga dhigay lijabrilwahni tamar darro kebiddeed darteed bayna u haleeli soo basiid ma halkaa maxaynu kaga baxnay marka musani kaga baxnay musanaha waxaynu ka baxnay tacriifkiisa waxaynu ka baxnay shuruuddiisa waxaynu ka baxnay mulxaqaadiisa oo laba aynu uqaybinay wax shuruud la iyo waxaan shuruud lahayn waxaa kalaynu ka baxnay calaamatulicraabkiisa xaalatu rafco waxa lagu rafciyo xaalatu nasbo waxa lagu nasbiyo xaalatu jir waxa lagu jiro masle fahne ta wax aday kuma jiro waa nadmi kitaabkeenoo mutamiimaan kusoo qaadaa dhignay baabun fii icraabi jamci mudakari saalimi jamc mudakaru saalim icraabta la icraabayo baabkii ku saabsanaa wey baabuna iyo haadaakani baabun baab weeyi baabkaasoo fii icraabi jamci lmudakari jamaca lab icraabtiisa ku sugnaaday jamicii asaalimi mudakerkii asaalimi ha odhan jamicii asaalimi dhe nabad gashana mudakerkii asaalimi dee tira maxaa ku baxaya dee labkii shalalkaayo kaasaa ku baxaya soo markaa jamca loo jeeda jam baynu usocona mudakerka uma socona de jamc mudakr isagoo duduuban baynu usocona haddaba baabkana waa abwaabu niyaaba waana baabkii saddexaad baabka ugu horeeya waa maxay waa baab lasmaa asita soo ma xaalatu rafco maxaa lagu rafciyaa waaw xaalatu nasbana alif xaalatu jarna ya waa abwaab saddexda gooba muna abwaabu niyaabo gelin muna noqon ma maanaaba fiihi xarfun can xaraka ka labaad waa maxay waa muhanaha muhanaha maxaa lagu rafciyaa alif maxaa lagu nasbiyaa lagu jaraa ya saddexda goorba muna abwaabu niyaaba ahayn maa naaba fiihi xarfun can xaraka munahayn jamcu dakarusaalimna waa baabkii saddexaad oo ah maa naaba fiihi xarfun can xaraka isagaana inoo sheegaya maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jaraa hase yeeshee tacriifkiisa aan ka horraysiino tacriifkiisa waxaa la dhahdaa dee kutubta horena waan ku dhigane maa dalla calaa akthara min itnayn biziyaadatin fii aakhirihi maca salaamati binaa'i mufradihi waa waxa kutusiya laba wax ka badan kuguna tusiya ziyaado dabayaaqadiisa ku sugan iyadoo weliba mufradka binihiisi uu nabad nabadgeshan yahay oo wax takyiiriy wax isbedeli aanu ku dhicin masle faanaynta waa tacriifkiisii hadaba laba arimood laba shay baa laga jamciyaa jamcu mudakar saalim kutubta horan ku aragne maxay ahaayeen inuu calam yahay iyo inuu sifo yahay labada mid wey in calam laga keenay iyo in sifo laga keenay haddii calam laga keenay shuruud buu lahaa haddii sifo laga keenayna shuruud buu lahaa maynaan taasunayn calamka maxaa loo shardi jir an yakuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taai taaniif wa min atarkiib wa min alicraabi bixarfayn an yakuna calama limudakarin waa inuu mudakar calam u yahay maxay naga baxay muanas waxa calam u ah zaynab zaynabuna maad ohan karta la limaada shardigeedu calamku waa maxay an yakuna calaman limudakarin haye caaqilin baynu nidhi sooma caaqilka maxaa ku baxaya hayru caaqilki laaxiq ka waran waa ismu farastee sooma magaculaa faras wey haye maxaa la samaynaya marka laaxiquuna ma odhan kartid limaada caaqil baa shardiya haye khaalin min taai tanii taa tanii waa inuu ka maran yahay haddii aanu ka warnayn ka waran dalxatun ka waran ya dalxatuna maad odhan kartaa la limaada dee taa tanii baa ku jirta haye wa min atarkiib tarkiibna waa inuu ka maran yahay hadduu murakab yahay sida baclabaka oo kale baclabakuna maad odhan kartaa la limaada dee shuruuddiisay kamid taha ba inuun ahayn murakab shardiga u dambeeya wa min alicraabi bixarfin xaraf in la icraabina waa inuu ka maran yahay muxuu u jeedaa tana musanaha maxaa la icraaba soo xaraf lama icraabo musanaan jamcinayaa ka waran ma noqonayso jamcan laftiisaan sii jamcinayaa ka waran ma noqonayso wax xaraf lagu icraabayna la jamcin maayo ee waxa laga keenaya waa maxay waa mufrade waa mufrad wey markaa shuruudda ayaa iskale calamkaa iskale an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taai taaniif wa min atarkiib wa min alicraabi bixarfayn culumamibasida intaas u yimaada sifada sifada lafteeda u yimaada yadana an takuna sifatan limudakarin caaqilin khali min taai taaniif laysat min baabi afcala faclaa walaa min baabi faclaanana faclaa walaa mima yastawi fiihi mudakaru wlmu'anasu dee waynu aragnay sooma an takuna sifatan limudakarin ba la yidhi hadday u noqoto gabarh ka waran iminka xaaid tilmaanta ayaa iskale ya dee dumar baa iskale sooma xaaid unan odhanaya ka wax kaa soconaya maasha sababta oo ah an takuna sifatan limudakarin baa shardiya tilmaanta xaaidna yaa iskale dee muanah baa iskale waa yahay haye caaqilin baa la yidhi sooma ya saabiq ka waran waa dheereeye waa tilmaan sooma faras baa iskale farasku ma caqli buu leeyahay la kaanay naga saar Ah, khaalin min tai tanis ba la yidhaha haday taa u tanis ku jirto ka hor waxaanu kusoo marnay he walxarfu maa laysat lahu calaama faqis calaa qawli takun callaama soo maynaan soo marin marka silatu mubaalaqa u noqonayo callaama ta'daasi waa maxay callaamatun u taa u tanis ma muba limubaalaqa loo keenay soo ma ma callaamatuna ma sii odhan karta la taa u tanis baa ku jira waana sifa de waa cilmi waa tilmaan ehm, laysat min baabi afcala faclaa sarfigaynu ku baran doona min baabi afcala facla muxuu uga jeedaa afcal iyo facla wuxuu uga jeedaa mudakarkiisu mufradkii waa afcal mu'anasaduna waa facla eega nin cas maxaad odhanaysaa axmar baad odhanaysaa gabadh casna xamaraa baad odhanaysaa mayna faclaan markaa eeg hadday baabkaasi uu yahayna yaade axmaruna ma odhan kirta iska ilaali sababta oo ah laysat min baabi afcala facla baa lagu mudakarkii waa afcal mu'anadkiina waa facla baabkaana waa inaanu ahayn isaguna oo axmaruna ma odhan kartid walaa min baabi faclaana faclaana waa maxay mudakerkiibaa faclaana mu'anafkiina waa faclaa maxaa la samaynaya tanna ya isagana dee faclaa ma odhan kartid tusaale ninkii waa maxay sakraan waa nin sikhraansan oo isku dhex daatay haye gabadhi maxaa la odhanayaa ya sakraa sooma markaa lama odhan karo sakraanuna ma jirto marka sakraanuna ma jirayso walaa mima yastawi fiihi mudakr wlmuana alfaad waxaa jirta mudakr iyo muanaba ay u siman yihiin alfaad mudakr iyo muana ay u siman yihiin ah, sabuur iyo jariix kuwaasi gabadhiina sabuurun baa la odhanaya sabuuratun lama odhanayo ninkiina waa sabuurun gabadhii waa marka mudakr iyo muana ba jariixuna iyo sabuuruna iyagana he la maayo mayna iska marka markaa taasina waa shuruudii ulahaa taasina waa shuruudii ulahaa waxaa inoo yimid de waxyaalo mulxaqaad u ah waxyaalo mulxaqaadaa jiri jiray waxyaalaha mulxaqaadiisuna imise aan jireen ya so ilaa afar baab la haleejin jiray soo ma la dhaha asmaau jumuucin laa mufrada laha sida ulu iyo caalamuna oo kale waa asmaau jumuucin laa mufrada laha iyo waa jumuu taصxiixin lam tastawfi shuruuda waa jamcu taصix o waa jamcu mudakr salim hase yeeshee maxaa dhacay shuruudii jamcu mudakr salim baan laga heli hadda ahluun ka waran dee ahlun waa jamc mufradkiisina waa maxay sow ahlun ma garanaye ahluntan waa ismu jinsi calamna ma aha sifana maaha waa ismu jinsiba calamna ma aha sifana maaha maxaana shardi ahaa inuu calam yahay ama inuu sife yahay saxiix walala waabiluna ka waran waabiluna waa jamcu waabil waabilkana waa ismu jinsi calamna ma aha sifana ma aha waxaa kaloo jirta jumuucu tagsiirin jaat calaa suurati jamci mudakeri saalimi sida araduuna iyo sinuun iyo baabkiisa xagga hore imka soo marna kuwaasina isna xagkaasaa la haleeshinaya waa mulxaqaadiisa iyo maasumiyihiida haddee zaydun in u bixisid ama muslimuun aad u bixisid dee waa wuxuu noqonaya isna mulxaqaadu noqonaya la haleeshinaya jamcu lmudakar asaalim qaabka loo cilaabiyo calaamaadkiisina sheekhaa inoo sheegaya ka soco wa kullu jamcin jamca dhammaantii jamca oo saxa ey salima uu nabadgalay fiihi jamca dhexdiisa waaxiduhu mufradkiisii uu nabadgalay uma ataa uu yimiday zaa'iduhu jamcaasi zaa'idkiisii uu yimiday bacda tanaahi ey bacda intihaa'i xuruufi mufradihi mufradka xuruuftiisa dhammaanshaheega kadib fa rafcuhu jamcaasi rafcihiisu bilwaawi ay kaainun bilwaawi wow buu ku sugnaaday wnuunu walxaal buu ku sugnaaday wow annuunu nuuntiina tabacun ay taabicatun mid raacaysa ay tahay lil waawi wowda fi lafdi lafdiga ay ku raacayso wadaalika tusaale mithlu shajaani waxa i murugo geliyey alkhaatibuuna kuwii khudbadaynayey fi ljumaci jumcooyinka dhexdooda kuwii khudbadda akhriyayey ayaa aad iyo aad ii murug geliya ya wacdigii ay sheegayeen iyo waciidkii ay xasuusinayeen taasaan la qaban dhacyooday buu leey on la dhacayo wanasbuhu jamcaasi nasbihiisa wajaruhu jamcaa jarkiisu bilyaai ay kaainaani bilyaai ya bay ku sugnaadeen cinda jamiici lcarabi carab dhammaanteed agteeda ya ayay ku sugnaadeen carabtii alcarbaai saafiga ahayd ya waa yahay intan waa basiid sheekh wax adagoo ku jira dib ugu noqonaa maba jiraba oo mufradkii u lahaa u nabad galay takyiir iyo uu ka nabad galay maxay dee bedel takyir ku dhaca mufradka kadibna zaa'idkii jamcu u lahaa uu yimiday xuruufta mufradku intay dhammaatay tusaale hadda eeg zaydun markaynu leenahay jamcu dakar salim ka kambal saw zayduna maa xuruuftii mufradka oo zayduna markay dhammaatay imanaysaa xuruufta ziyaadada soo ma kaasi waxaa lagu rafciyaa buu yihi xaalatu rafco waxa calaamo waa waaw maynan ka dheragsanin wax shiki muku jira nuuntuna way raacaysaa nuuntana waa nuuntii naaibada ka ahayd maxay tanwiinta sooma nuuntaasina iyo waxay raacaysaa calaamatulicraabka oo wowga ayay taabic u tahay xaggay ku raacaysaa xagga lafdiga iyo dhawaaqay ku raacaysa tusaalu gusiyo wuxuu shajani waxa murugo geliye weyaan macnaheegu ashaji sawxale manaa soo dhigan shajani waxay murugo geliye wey alkhaatibuunana waa kuwii khudbadda akhriyayy fi ljumucina waa jamcu jumcatin haye haddaba alkhaatibuuna muna jamcu mudakar saalima khaaibun baa khaaibuna lagu jamciye sooma inta xuruuftii mufradka lahelay ziyaadadiina timid ee sooma marfuuc calaamatu rafin alwaaw niyaaba can dam liannahu jamcu mudakar asaalim wa nuununa ciwadu can tawni aw alxaraka aladayni kaana fi lismi lmufrad cunwa mayna basidayn xaalatu rafca wuu qaado wa nasbuhu wajaruhu bilyaay xaalatu nasbe iyo xaalatu jarna yaa ugu hagaag buu ku yidhi calaamada jamcu mudakar saalim yaa ugu hagaag hawshaasi cid isku khilaafsani ma jirta buu ku yidhi carab oo dhani halkaasay ku midaysan yihiin in lagu nasbiyo laguna jaro ya alcarbaai wuxuu uga jeedaa waa alkhulas waa carabtii saafiga ahayd ee ka saafiga ahayd acaajimtu inaad baraxdo kuwii saafiga ahaa weeyaan halkaa ugu hagaag bu jiro tusaaley buu kadibna keeni doonaa wa kullu jamcin dawaska mubtada kullu waa mubtada jamcin oo mudaafile soo saxa waa ficil maadi waaxiduhu waa faacilkiisi fiihina waa jaariyo majruur waxaanu ka dhiganaa sifo jamaca soo saxa limaada liana aljumala washibhu ljumali bada nakiraati ifaat ah, bada nakiraati maxdar sifaat soo mayn wa bacda almacaarif almaxdara axwaal weeya uma ataa ataa de waa ficilkii maadi waad ku qadaraysa alifta zaa'iduna waa faacilkiisii bacda tanayn darafka iskaga taxaluji fa rafcuhu maaga rafcihiisu bilwaawi wow buu ku sugnaaday bilwaawi waa jaariya majruurkaas waa khabarkii fa rafcuhuna waa mubtado labaad jumladana wada socota jumladan ismiyada mubtadiya khabarka ka kooban ba kulligii hore khabar u dhacaysa wnuunu wowdaas waa waawlxaaliya waa raabidkiida sooma annuunu waa mubtade tabacun ay taabicatun mid raacaysa waa khabarkeygii tabacun tani dee waana khabarkii annuunuba milu shajaani lkhaadibuuna fi ljumacna raabkeegu waa banaanyaal adaaba garanaya inta laguu tilmaami maayo wanasbuhu waa mubtada wajarhuna ku cadafbiyahna waa khabarkii cinda jamiic lcarabina iskaga tacaluja halkaa biyahay baa ku tacaluqday laqmadii maxay noqon wa kullu jamcin jamac dhammaantii jamaca oo saxa ay salima u waaxiduhu jamca mufradkiisii fiihi jamca dhexdiisa uu ku badbaaday uma ataa u yimiday uma ataa u yimiday zaa'iduhu jamca zaa'idkiisii uu yimiday bacda tanaahi ay bacda intihaa'i xuruufi mufradihi mufradka xuruufdiisa dhammaan sheega kadib zaa'idku uu yimiday hee khabar maasi weli maa fa rafcuhu jamcaasi rafcihiisu bilwaawi kaainun bilwaawi wow buu ku sugnaaday walxaal buu wow ku sugnaaday annuunu nuuntuna tabacunay taabicatun mid raacaysa ay tahay lilwaawi wowda fi lafdi dhawaaqa ay ku raacayso wadalika tusaale milu shajani waxa ay dakray bay odhan jireen alkhaatibuna kii khudba akhriyay fi ljimci jimcooyinka ayaa ay dakray oo say kuu dakreen bimacnaa waanadii baan dhuuxo igu dhacday wey qalbiga ayy ayay degtay shajani waxa i murugo geliyey alkhaatibuna kuwii khudba akhriyaya khudbada akhriyay fi ljumci jimcooyinka wa nasbuhu jamca nasbihiisa wa jaruhu iyo jamca jarkiisu bilyaayay kaainaani bilyaayabay ku sugnaadeen cinda jamiici alcarabi carab dhammaanteed agteeda ayay ya ugu sugnaadeen carabtii alarbaai asalka ahayd taquulu waxaad odhanaysaa waa kan tusaalihii iska qabo xayi salaan annaaziliina kuwa degan salaan fii mina magaalada mino kuwa degan ee u degan liramyiljimaar inay buuraha gantaan waar kuwaasi salaan wasal weydii cani zaydiina zaydiintii weydii halkaanuu miyay ahaadeen zaydiintu hunaa ay mustaqiriina kuwa kusugan hunaa halkan zaydunti halka may ku sugan yihiin weydii waa daba tusaale culimo xaye waa ficil amar faacilkiisi waa anta annaazilina waa maxay jamcu lmudakar asaalim oo jooga xaalatu nasba ile waa mafcuula sooma calaamatu nasbadiina waa ya-da fimina jaar iyo majruurka waxaa iskaga tacalujisaa maxay annaazilin naazil waa ismu faacil ma halkaa ku tacaluji majruur calaamatu jri fatxatu muqadaraة calى akhiri manac min duhuri atacadur lأnnahu isma laa yansarif lmaanicu lahu min asarfi maca taanii almacnawi soo saama wasal weydi cani zaydina weydi sal waa ficil amar faacilkina waa anta cantu waa xarfu jar zaydina u fiirso wasal cani zaydayni saas inuu yidhi sooma ya zaydina bidinkeedi qoraya zaydii zayd zaydinidade kaa dama kasrinaya ma a cani zaydina weyan de cani zaydina ya waa saxsan waxaan ku jirnaa jamcun inay fadxa inoo noqota ya aduma fakanaya de ani zaydin weyaan ila jamcan ku jira musani waan soo dhamayna haddii kala zaydayn weyno qolada musanaad ka dhigi lahay ani zaydina markaa waa cantan unba gashay waa ah, jamc mudakar saalimo jaran weeyaan de calaamadda jarkuna waa ya-da wey hal waa xarfu istifhaam kaanu ismigeedi me waa wow hunaana waa darfu makaan sooma qariib weliba ina tusinayo sooma haye halkaasoo khabarkiina dhacay mayna basideen marka labadii tusaale maanad yahaysan wax adag ma ku jira maya taquul waxaad odhanaysaa xayi salaan anaailina kuwa degan salaan fii mina magaalada mina kuwa degan wasal weydii cani zaydiina zaydiintii weydii hal kaanuu miyay ahaadeen zaydiyaalku hunaa ay mustaqiriina hunaa kuwa halkan ku sugan miyay yihiin waxaa nugu laabana ma jirta maya wa nuunuhu maftuuxatun id tudkaru wa nuunu fii kulli musanan tugsaru wa nuunuhu ay wa nuunuljamci jamca nuuntiisu maftuuxatun waa kasba kuu sheege zaydiini markaa iska ilaalide maftuuxatun mid la kordhigaayo weeyi id wakti baa la kor dhigi tudkaru la sheegi ay hiya nuunta wanuunu nuun wanuunu nuunina tugsaru mid la kasrin weeyi ay hiya nuuntu fii kulli muhanan muthanna dhammaantii dhexdii mid lagu kasrin weeyi halkan wuxuu kuu sheegayaa farqigii u dhexeeyey labada nuunood ee u dambeeya musanahii jimcudakarusaalim nuunta jimcumudakarsaalim waa la fadxinayaa zaydina bay noqonaysaa waxa ya-da ka horeeyaana u hoos dhigan yahay nuunkuna wuu kor dhigan yahay nuunta musanahana waxa ya-da hor horeeya u kordhigan yahay nuuntuna way kasrisan tahay farqiga udhexeeya waa kaabu kuleeya saa u ogoy babdigoogu saasuu noqonaya markaa basiid weeyaan wa nuunu waa mubtade maftuuxatuna waa khabar id waa arafe maftuuxa iskaga tacaluji tudkaru waa ficil mudaaric oo muqayru siqa naaibu faacilkiina waa hiyo nuuntay u noqon wa nuunu waa mubtade soo tuksaru jumladaasi muqayaru siqaha soo arki maysin naaibu faacilkiisuna wuxuu noqonaya nuunta noqonaya waa khabarkii haddaba fii kulli musanan laba eraabood baa kugu fi kulli musanan inaad xaale ka dhigtidoo nuunta ka xaalaysid iyo inaad tugsan iskaga taclujisid laqmadana u fiirsa labadaba wa nuunuhu jamaca nuuntiisu maftuuxatun mid la fadxin weeyi id wakti baa la fadxin tudkaru la sheegi ee hiya nuunta wa nuunu nuun nuuntii alkaainatu ahaanaysay fii kulli musanan musane dhammaantii dhexdii ahaanaysay tugsaru mid la kasrin weeyi ee hiya nuunta mana saxayn waxaa kaloo kuu bannaan wa nuunu nuun tugsaru mid la kasrin weeyi ee hiya nuuntu fii kulli musanan musano dhammaantii dhexdii mid lagu kasrin weeyi labadoo ay araaboodba jaaza wajaaza kuu banaan markaa farqiga udhexeeya nuunta jimudakarsaalim iyo nuunta waxa weeyaan musanahana halkaasi ayuu kuu sheegay nuunta jimcudakarsaalim ama rafcaha joogo ama nasbaa jooga ama jara jooge waa maftuuxa nuunta musanuna ama jara jooga ama nasbaa jooga ama rafcaha jooge waa maksuura noqonaysa iyaduna waa farqiga udhexeeya inkastoo mararka qaarkood nuunta jamca la iska kasrin karo famaada tabtagi shucaraau minii waqad jawastu xada alrbaciini ni ni bay ku wariyeen xad alarbaciini saana waad ohan kartaa bl waa luqo ku banaan bay leeyihiin kaso laakin farqiga udhexeeya waa sida وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلموا من حذفهما يقينا وتسقط واي دعي النونان لبدي النونات واي دعي لبدي النونات لا سعطان ولا بدي نور المثنى ونون الجمع المذكر السالم على صعد وتسقط واي دعي النونان لبدي النونات واي دعي في الإضافة حالة إضافة دحديد أي أي دعي wadalika tusaale naxu ra'aytu waxaan arkay saakini risaafa meesha risaafa la idhaahdo kuwii deganaa baan arkay waqad laqiitu dhab ahaan waxaan la kulmay saaxiibey akhiina walaalkeen labadiisii saaxiib baan la kulmay faclam ogow adigu hu xukunkana kuu sheegay ogow min xadfihimaa xadafkooga xaalada uu ka ahaaday ogow yaqiinan ay cilman ogaansho ogow cilmigaasoo yaqiinan ay mutayaqanan la sugo oo dhab ade cilmi iyo ogaal dhaba oo sugan ogow buu ku wuxuu kuleeyahay sheekhu labada nuunaydan ku idhi jamcudakarsaliimna nuun baa haleeli musanahana nuun baa haleeli ku idhi marka la idaafeeyo waa ay dhacayaan labadooduba saxiix walala hadday musana nuuntii ku jirtay haddii ay jamc ku jirtayba waa ay dhacayaan limaada maxay u dhacayaan waxay ciwad ka yihiin tanwiin bay ciwad ka yihiin tanwiin ayaa ay ciwad ka yihiin waxaana inoo soo horumartay tanwiintuna inay dhici jirto soomaade mayna dhacayn dee booskeedun bay joogaan iyaguna way dhacayan adag baa ku jira marka marka haddaad idaafaynaysid jamcu mudakar usaalim nuuntii iskaga tag sheekh waa lagula yaabay haddaad nuuntii keentid limaada idaafadanaa keentay inay dhacdo ilay tanwiin bay naa'ib ka yihiin haddaad musane sidoo kale maisla fahnaynta laba tusaaluu ku siiyo ra'aytu saakinrisaafa iyo laqiitu saaxibay akhiina labada tusaaluu ku siiyey tusaalaha hole waa tusaalihi jamcu mudakar usaalim tusaalaha dambana waa tusaalihii musanaha inta maad fahmi waasin saakini waa maxay waa mafcuulde mansuubu calaamatu nasbihi alya almaxduufa litakhalusi min iltiqaa'i saakiniin eega saakinirdisaafaban odhanaya markaan dhawaaqaye yadi xitaa waan ka tegaya lidaafaan urida waxaan uridaya maxay litakhalusi min iltiqaa'i saakiniin yadina way reeban tahay waxa soo horeeyana wuu reeban yahay laamkii sooma iltiqaau saakiniin baa dhaa iltiqaau saakiniin hadday dhacaanna sida looga fakado qaab sioodba saddex siood baa looga fakaday saddexdii siood dabinkii kuusoo gashaad baad garanaysaa ku celcelin mayna sooma ari saafati marka waa mutaafiley nuuntiina maxaa loo gooyey marka hore waa lilidaafa asalkii hore haddaba muxuu ahaa asalkoogii hore muxuu ahaa asalkoogii hore wuxuu ahaa saakiniina lirisaafa kadib laamkii waxaa loo gooyey litakfiif nuuntiina waxaa loo gooyey lilidaafa saakinin risaafa markana mayna soo bixin alrisaafa haddaynu saad akhrino waxay ku taallaa magaalada baqdaad berigeega ayaa ay ku taallaa haddaynu ridaafo akhrino aynu daad akhrinona waa qaryo iyo daabiyad ka tirsan magaalada sham haddayd daad aragtid aridaafa noqoto hadday alrisaafo oo waa sida tusaalaha labaad saaxibey akhiinaa u fiirso saaxiibey akhiinaa saaxiibey waa maxay waa mafcuuliyada lafteeda soo maa ila ficil iyo facil baa mafcuulin baad doonaysaay dee mansuub calaamatu nasbihi alya mina yadayn nuntin maxaa loo gooyey dee lilidaafa loo gooy saaxibkan aad u idaafaysay akha akhiinaa mayna mayna isma asmaal khamsayn dee shuruudii lagama helin waa inaan mutakalim loo idaafan soo ka shardi a ayaa ka jawaabaya asmaaulkhamsaha shuruuddiisii maxaa ka mid ahayd inaan mutakalim loo idaafay damiir mutakalima ah. inaan loo idaafin soo ma sababto damiir mutakalima loo idaafiyey ishkaal weyn ma ada oo fudiya fudiya waa jawaabtu waa cindakum wa idin garab taalaaba ya ya cid fahansa maxaad rishaa أخيناها ah, ya eeg ma ismi asmaal khamsa halkaas wayna raajisay sooma man ka jawaabnaa hadda jawaabta agtiina taalla an takuuna mudaafatan ligayri yaai lmutakalim sheekh ya baa shardi ahayd damiir mutakalimku inuu ya ahaada shardi ahayd eeganaadan waa damiir mutakalima hase haatee ma ya baade maya soo ma ya insha alla wa iska dhaadhici doona waan fahmi doonaa insha alla marka ya-daa shardiaydina ya tahay damiirka mutakalimku ya buu ku qeydnaa de ligayri yaal mutakalim waa ladin leyna dee naadana waa damiir mutakalim aha haadi ma yaba de waa asmaul khamsa saxa ilyaal mutakalim looma idaafayna haddaba asalkiisii hore muxuu ahaa asalkiisii hore muxuu ahaa saaxibayni liakhina soo ma laamkii maxaynu ugeynay litakfiif nuuntiina isku idaafayd marka dambe idaafa gelaysa lilidaafaynuu geynay mayna basidayn watasqutu waa ficil mudaaric anuunaanina waa faacilki annuunaanina lafteeda musanaaba de annuunaani mayna musanahan musanaca waan ka sheegeynayno nuunun baa nuunaan lagu tasniyeeye filidaafati jaari majruurka tasqutu iskaga tacalluji saakinidu saafana waynu iqraabnay faclamhu min xadfihimaa yaqiina waa iska basid iyaduna faclam ogo wey min baabi carafal mafcuul bay qaadanaysa hudana waa mafcuulkeegi min xadfihimaa jaariya majruurkaasi waxaanu ka sifaynana waxaynu ka xaalaynana maxay damiirkaynu ka xaalaynana yaqiinanna waa maxay cilman ogaansho cilmigaasoo yaqiinan ay mutayaqanan lahubo wey wa tasqudu wa ay dhici annuunaani labadii nuunood way dhici fi lidaafati idaafada dhexdeeda ayaa ay dhici wadalika tusaale naxu ra'aytu waxaan arkay saakini risaafa meesha risaafa la ydhaahdo kuwii deganaa ayaa waxa weeyaan aan arkay saakini risaafa risaafa kuwii deganaa ayaa waxa weeyaan aan arkay waqad laqiitu dhab ahaan waxaan la kulmay saaxiibay akhiina walaalkeen labadiisii saaxiib ayaan la kulmay faclam ogow adigu xukunkan aan kuu sheegay ogow min xadfihimaa goyntooda xaalada uu ka ahaaday xukunkaasi marka waxaynu ka xaalaynaynaa huda ku jirta damiirka mafcuulkaanu ka xaalaynana de yaqiinan ay cilman ogaansho ogow cilmigaasoo yaqiinan ay mutayaqanan la hubo cilmi dhaba isagooa ogow bu ku halkaas ka joogo lix iyo todobaatankaa bid wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk